h الرحmn الرaحيم alxamdu للh والصlaaةu والسlاam عlى رasuuli الlah اllهma la shl ilا ma jaclthu sهlا وأnta تجcl الxزن إda شhiئta sهlا اllهma رbi جibrائيل ومikائيل وإsrافيل fاdر الsmاwاaت والأرض cاalم <clears throat> الغyb والشhهاadة أnta تxkm byna cibاadika fيma kanuu fih ykhtلفun اhdina lma اkتلfa fih min الحq بإdنik inaka تhdي man تshاء ilى صراaط مستقيم insha allahu tabaaraka wa tacaala qisadii qeybtii labaad oo qisatu saalix calayhi salaam oo waxa weeye tamuud reer tamuud iyo saalex wixii dhex maray ayaynu halkan marka qeybtii labaad kasii wadayna qodobka lixaad ayaynu maraynay oo ku joojinay qeybtii hore oo odhanaya tamuud tukadibu nebiyaha nebigoodii iyagoo beeninaya oo ku tashanaya oo waxa weeye ku heshiiyey inay maaragtay calaa caqri naaqa habkii ay u dili lahaayeen hashii oo waxa weeye ay gebigeedaba u khaarajin lahaayeen ayaynu marka halkaana kaga hadlaynaa birabin qaala ibnu kathiir raximahu raximahullah imaam ibnu kathiir waxa uu leeyahay falama aala markii alayhim alxaal falama daala calayhim hada alxaal markii arrintii ku dheeraatay oo waxa weeye ay hashii u dulqaadan waayeen leannahu qoom la imtixaamay bay ahaayeen oo waxa weeye imtixaamki ilaahay ayaa waxa weeye ku sugnaaday waktigii marka markuu dheeraaday ayay kulmeen watafaqa ra'yuhum calaa an yacqiruu hadihi annaaqa waxay ku heshiiyeen inay hashaan isdhaafiyaan oo waxa weeye gebigeedaba ay boqonka gooyaan oo waxa weeye ciribta inta gooyaan gebigeedaba ay dilaan ayay ku heshiiyeen liyastariixuu minha wayatawafaruu al wayatawafara calayhi maa'uhum si ay uga raaxaystaan biyahoodana ay <coughs> biyahoodana ay maalin walba u cabbaan oo waxa weeye aan la oranin idinkana maalin baad leedihiin hashuna maalin bay leedahay halkaa marka arrintii markay gaartay ayaa wuxuu yidhi marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay shaydaankii ayaa u ziineeyey oo u qurxiyey acmaashoodii ay samaynayeen kama qaala tacaala facaqaru nnaaqata wacatow can amri rabbihim marka hashii markay dileen oo ay amarkii ilaahay khilaafeen oo caasinimadaa sameeyeen kuma ay ekaanin intaa inay joojiyaan ayay markaa haddana waxay yidhaahdeen wa qaaluu yaa saalix u'tina bima tacidunaa in kunta min alsaadiqiin in kunta min almursaliin haddii aad tahay mid run sheegaya oo rasuul la soo diray haddii aad tahay nookeen cadaabta aad doonaysid wuxuu yidhi marka ibnu katiir raximahullah iyadii o dhan markay saa ku itifaaqeen laakiin ninkii hasha dilay oo waxa weeye arrintaa tawaliyey oo arrintaa mas-uuliyaddeeda qaaday wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah wa kaana aladii tawallaa qatlahaa minhum ra'iisahum waa ninkii madaxda u ahaa oo nin aad iyo aad loo adeeca buu ahaa oo waxa weeye nin aad u xunaba ahaa qudaar ibnu salif ayaa la odhan jiray ibnu jundac ayaa la odhan jiray ba yidhi wuxuu ahaa nin waxaa la yidhi gaduudan oo waxa weeye ka duwan dadka oo aad iyo aad maaragtay udhib badan oo shariira oo aad u dhib badan buu ahaa ba yidhi waxaa la leeyahay marka wuxuu yidhi ibnu kathiir wuxuu ahaa waladu zaniya nin zina ku dhashay buu ahaa oo waxa weeye hooyadiis ayaa zinaysatay hooyadiisna waxaa qabay baa la yidhi ninkaa la ohan jiray salis oo waxa weeye firaashkiisiibuu ku dhashay laakiin isagu asalkiisa waxaa dhalay baa la yidhi oo waxa weeye wacalnimo ku dhalay nin la odhan jiray siibaan ninkaa ayay u tiiriyeen waxa weeye dadka taariikhdu wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir wa kaana ficluhu dalika biitifaaqi jamiicihim isagu ha dilo oo waxa weeye hashii ha dilo laakiin iyagoo dhan horta waa ku tashadeen in hashaa la dilo oo hasha la isdhaafiyo laakiin ninkaani ficilkii buu bilaabay oo waxa weeye ficilkii ayuu la yimid oo hashii buu dilay falihaada nusiba alficlu ilayhim kulluhum sidaa daraaddeed ayaa iyagoo dhan loo tiiriyey oo ilaahay uu yidhi facaqaru naaqa hashii way dileen iyagoo dhan ayaa hashii cirib cirib jaray oo waxa weeye seedaa goyey oo hashii oo dhan baabi'iyey maadaama marka ay mas-uul ka wada ahaayeen oo ku wada itifaaqeen ayaa kulligood marka loo tiiriyey ficilkii ibnu jariir dabari waxa uu leeyahay uu sheegay iyo culumo kaleba anna imra'atayni min tamuud laba naagood oo dumar ahaa oo ka mid ahaa reer tamuud ayaa waxay sameeyeen buu yidhi mid waxaa la odhan jiray baa la yidhi saduuf oo waxaa qabay buu yidhi oo waxa weye markii hore qabay naag aad u qurux badan bay ahayd oo xoolo leh oo maal leh oo reer fiican ka dhalatay waxay marka ahayd baa la yidhi markii hore waxaa qabay nin baa qabay ninkii dadkii islaamay buu noqday oo waxa weeye markii hashii la arkay raggii ku islaamay oo mu'miniinta ahaa ayuu ka mid noqday baa la yidhi ninkeedii iyaduna waa diiday oo waxa weeye way diiday inay islaamto fafaaraqatu way way way marka way kala tageen oo waxa weye markaa iyadiina waa diiday inay islaamto isagiina waa islaamay waa la kala dhaqaajiyey marka waxay u yeertay baa la yidhi marka waxay lahayd wiil in adeerkeeda oo misdac la ohan jiray ayay u yeertay ba la yidhi misdac ibni mahraj ibn eh, maxya ayaa la oran jiray ba la yidhi markaasay u yeertay nafteeday u bandhigto waxay tidhi haddii aad hashaa dishid oo maanta hashaa aad dishid adiga ayaa iska kayleh saad doontid iga yeel ama iguurso ama cirkayla aad naftayda adaan ku makansiiye wey midda kalena waxaa la ohan jiray ba la yidhi cunaysa oo waxa weeye waxay ahayd islaan cajuusaah oo waxa weeye ninkii la ohan jiray gaalka ahaa oo kaafirka ahaa ayay waxay u dhashay baa la yidhi caruur afar gabdhood bay lahayd baa la yidhi oo aad iyo aad maaragtay u qurux badan marka ninkii du-aab ayaa qaday oo waxa weeye aynu markii hore soo sheegnay marka iyadu laakiin islaan cajuuzaa bay ahayd oo aan markaa nafteeda cidna u bandhigi karin laakiin afarteedii gabdhood ayay inta soo kacaysay baa la yidhi oo u yeertay ninkaa la yidhaahdo qudaar ayay u yeertay ba la yidhi markaasay waxay ku tiri qudaarow haddii aad hashaa dishid afarteeda gabdhood tii aad ka dooratid ayaad leedahay labadaa nin baa soo booday buu yidhi markaa ibnu jariil oo waxa weeye soo dhaqaaqay oo ku talagalay hashii inay dilaan markaasay waxay qoomkoodiiba u yimaadeen oo ku booriyeen in hasha la dilo oo arrintii bay ka shaqeeyeen toddoba kale ayaa soo raacday baa yidhi oo waxa weeye toddoba kale ayaa ajiibtay oo yidhi annagaa idinla dilayna ee ina kaxeeya sagaal bay marka noqdeen wa hum almadkuuruuna fii qawlihi tacaala waa aayadda qur aanka oo fi suurati namli waa kuwa ilaahay ku sheegay oo yidhi wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun sagaal baa magaaladii joogay dhulka fasahaadinayey oo aan wanaag ka shaqaynaynin oo dhaalimiin ahaa sagaalkaa nin bay ahaayeen ba la yidhi marka marka waxaa laga magacaabay qudaar ibni salif iyo waxa weeye misdac ibni mahraj labadaasaa laga magacaabay labadoodana dumar baa ka dambeeyey oo waxa weeye dumarkoodii dumarkaas ay maaragtay loo bandhigay ayaa labadaba ku booriyey inay arrinta ka qayb qaataan way soo kaceen baa la yidhi inay maaragtay ay marka hashii dilaan qabiiladii kaleo dhanna raalli bay ka noqdeen oo kama ay celin munkarkii oo waxa weeye hashii inay dilaan kama ay celin laakiin iyagoo dhan raalli bay ka ahaayeen oo orda dila bay dhaheen wuxuu leeyahay marka ibnu kathiir sidoo kale dumarkiina xataa raalli bay ka ahaayeen oo waxay bilaabeen inay ku boorinayaan oo waxa weeye dhabanka garaacayaan oy leeyihiin waana eebayseen hal xunaho waxa weye waxay tahay aan jirin waad annagii o dhan waxaad naga dhigteen maalinna waxaad leedihiin biyaha hashaaleh ma maxay tahay marka waxaas maalinna idinkaa leh marka qabiilkii oo dhan oo sharafta lahaa iyo hal xunaad sinteen bay leeyihiin aad bay marka ugu booriyeen in hashii markaa la dilo wuxuu leeyahy marka ibnu kasiir raximahullah iyo ibnu jariir iyo waxay leeyihiin waxaa bilaabay markay soo tageen marka sagaalkii nin ayaa waxaa bilaabay ninkii la odhan jiray misdac ayaa waran ku tuuray markaasay hashii xoogaa dhaawacantay ninkaa qudaar la yidhaahdo ayaa seef inta la booday hashii go'yey boqonta oo dilay oo waxa weeye markaa hashii kow kaga dhigay markaa ayay hashii dhacday oo dhulka ku dhacday markay dhulka ku dhacdayna waxay bilaabeen inay googooyaan oo waxa weye iyagii dhan ay jarjaraan markaasay hashii iska cabaaday oo waxa weye hadda halkaa ku dhimatay oo waxa weye ciqaabkii ilaahay ayaa markaa haddana u yimid weye marka waxa uu yidhi siduu ilaahay yidhi qaala tacaala fanaadow saaxibahum fatacaadaa facaqar fa kayfa kaana cadaabii wa nudur haddaba marka iyagii saaxiibkooda waa ninkaa weeye idin bacata ashqaaha weye waa ninkii ugu khayr daraa weeye markaasuu ila nebigii wuxuu ku yidhi nebi saalex faqaala lahum rasuulullahi naaqatllahi wasqya war hasha iska daaye war hashaa ha dilinine war masiibaa idinku dhacaysa haddaa hashaa dishaane faraha ka qaada fakadabuuhu facaqaruuha way beeniyeen hashiina waa dileen oo waxa weeye kawbay kaga siiyeen oo hashi waa dileen ilaahay marka wuxuu yidhi fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha walaa yakaafu cuqbaaha iyagii o dhan ilaahay waa baabiiyey gam buu ka dhigay xabad kagama tegin waxa weeye cid looga baqayo oo waxa weeye ilaahay maaragtay kula xisaabtamaysana ma jirto wey waxaa kaloo sugnaatay marka ninkaas xadiis buu ku fasiray nebiga calayhi salaatu wassalaam idinbacata ashqaaha waxa uu werinayaa cabdullaahi ibnu zamca ayaa wuxuu werinayaa saxaabigii jaliilka oo waxa weeye eh, eh, ibn abi zamca u dhalay eh, cabdullahi ibnu zamca la ohan jiray ayaa werinaya xadiidka marka ibnu zimcahaasina gadaal buu inooga imaanayaa sharxiisa abu maaragtay abu zurca alsad ibn cabdilmualib ibn lmualib weye ibn alasad ibn cabdilcuza waxa weeye marka jaddu raawi weye cabdullahi ibn abi zamca macnaha ninkaan xadiidka werinaya oo cabdullaahi la yidhaahdo aabihi awowgi weeye awowgi weeye marka wuxuu ahaa baa la yidhi ninkaasi nebiguna suu ku tilmaamayo nin wuxuu ahaa baa la yidhi nebiga ku dheeldheeli jiray gadaal baynu ka ta ka tacliiqin doonaa wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan maqlay buu yidhi oo oranaya yakhdubu wa dakara annaaqa waladii caqara waxa uu khudbaynayey khudbuu jeedinaya nebigu markaasuu waxa uu sheegay hashii iyo kii maaragtay hasha gowracay oo dilay ayuu nebigu ka sheekeeyey markaasuu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam idinbacasa ashqaaha markii uu baxay kii ugu khayr daraa waxaa baxay buu yihi rajulun casiizun caarimun maniicun fii rahdihi mitlu abi zamca mithlu abi zamca marka waa raawigan awowgiisa nebigu ku tusaalaynaya leannahu ninkan abu e, la yidhaahdo maaragtay abi zamca ayuu wuxuu ahaa baa la yidhi nin aad iyo aad u dhib badan oo nebiga dhigi jiray marka alsad ibn lmualib ibn asad ibn cabdilcuza weeye waa ninkan raawiga ah awowgi weeye marka nin kaafira ayuu ahaa isaga iyo wiilkiisaba waxaa lagu dilay beder oo raggii nebiga dhibi jiro kuwiis isaa'i jiray buu ahaa yowmu beder baa la dilay isaga iyo waxa weeye wiilkiisiiba oo waxa weeye raawigaan werinaya xadiidka cabdullaahi aabihiigaas iyo waxa weeye isagiiba labadoodaba raggii beder lagu dilay bay ahaayeen marka alcaarim waxaa la yidhaha casiiz casiizun caarim alcaarimka marka waxaa la yidhaahdaa ahluluqu waxay yidhahdaa alshariiru almufsid alkhabiid ninka aad u dhib badan oo ummadda fasahaadiya oo waxa weeye dhibta badan ayaa la yidhaahdaa alcaarim marka waxa weeye noocaas ayaa laga wadaa alcaarimka oo nin aad u dhib badan oo ummadda dhibay ayuu ahaa weeye oo khayr daran waxaa marka halkaa xadiidka inooga caddaatay inuu waxa weeye ninkaasi dhib badnaa nebiguna wuxuu ku tusaaleeyey ninkii isaga dhibi jiray oo waxa weeye la odhan jiray abi zamca ninkaa ayuu ku tusaaleeyey nebigu oo nin shida badan buu ahaa oo ku shabahay sidoo marka xadiidkaasi waa xadiis saxiixa ah oo waxaa weriyey maaragtay eh, imaam albukhaari iyo ayaa weriyey eh, imaamu muslim iyo ayaa wariyey oo waa xadiis saxiixa ah waxaa kaloo ka sugnaatay inuu yidhi maaragtay xadiis laga werinayo camaar ibnu yasaar waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam nebiga ayaa waxa uu ku yidhi licaliy bni abi aalib radia allahu canhu ayaa nebigu wuxuu ku yidhi alaa uxadituka miyaana kuu sheegaynin biashqa annaasi nebigaa wuxuu cali ku leeyahay miyaanan kuu sheegaynin dadka kan ugu khayr daran markaasuu waxa uu yidhi bala ii sheeg rasuulka ilaahayo qaal wuxuu yidhi laba nin weeye rajulaani axaduhumaa uxaymiru tamuud aladi caqara annaaqa waa qudaar weeye marka waa qudaar ibnu kaas siday culammadu ku caddeeyeen ninkii khayrka daraa oo waxa weeye dilay hashii kaasaa ummadda ugu khayr daran yowma alqiyaama iyo nin kale ayaa isaguna weheliya oo waxa weeye dilay ninkii maaragtay cali ibnu abi aalib dilay ayuu nebigu ku magacaabay oo khawaarijta ahayo cabdiraxmaan la ohan jiray muljim ayaa la oran jiray ninkaas ayuu markaa nebigu ku magacaabay oo waxa weeye isagana uuye oo waxau yihi waladii yadribuka ya caliyu hada yacni fi qarn qarnihi macnaha geeskiisa xata tabtalla minhu hadihi yacni lixyatahu ilaa dhiiggu uu garkaaga buuxsamo kan madaxa ku dilaacinaya oo ku dilaya kaas iyo waxaa ummadda ugu khayr daran oo yowmaalqiyaamo bilo-aadmiga ugu khayr daran iyo waxa weeye ninkaas hashii dilay labada ayaa ugu khayr daran oo ashqa naasi ah ayuu nebigu ku tilmaamay xadiidka marka imaam axmed baa wariyey iyo ibn abi xatim waana xadiis saxiixa ah oo waxa weeye eh, sheikh albani raxmat ullahi caleyh ayaa saxiixiyey oo ku saxiixiyey fi saxiix aljaamic laba kun iyo shan boqol siddeetan iyo sagaal iyo silsilata axaadiis saxiixa ah, kun iyo toddoba boqol iyo waxa weye afartan iyo saddex marka waa xadiis saxiixa wey marka halkaa waxaynu ka garanay inay nimankaasi kulligood horta raalli ka ahaayeen in hashaan la dilo iyagoo dhan raalli bay ka ahaayeen ko haddana markaas waxaa laakiin ficilkii sameeyey oo gacanta u qaaday oo arrintii bilaabay labadaa nin oo la ohan jiray ninna qudaar la ohan jiray ninna misdac la ohan jiray laakiin hasha waxaa si fiican u dilay oo ficilkii lahaa ninkaa qudaar ibnu saalif la yidhaahdo oo waxa weeye ashqa annaasi ah amaa caqiidadu dadku ay ka aaminsan yihiin oo ay yidhaahdaan cirka iyo inta dayaxa wax eh, xidigo iyo meel fadhiga kooxa istusaan ay yidhaahdaan waa ninkii hasha dilay oo kor baa loo qaaday oo halkaasaa lage waxa waxa weye wax ku sugnaaday oo adilaha ma jiraan iska khuraafaad iyo waxay ahayd wax maaragtay sheeko aan waxba ka jirin wey qodobkaa marka waxaynu ka faa'idnay inay hashii kulligood ay raalli ka hayeen in la dilo laakiin labadaa nin ay dileen sababta ku kalifto iyaga laftigooda ku bixisayna inay ahayd inay maaragtay dumar ay dabada ka wadeen oo waxa weeye tan soomaalidu tiraahdo maaragtay eh, nin naagii wadda kaama leexdo oo waxa weye ninku mar haddii uu waxa weeye hawsha ay dumar ku xiranto waa khatar wey wax walba waa isku maqiiqayaa oo naftiisu halaagayaa oo arrin aad iyo aad u khatara wey waxaan usoo gudbaynaa qodobka toddobaad oo odhanaya markii ay beeniyeen oo waxa weye nebigoodii intay beeniyeen hashiina dileen ayay haddana markaa waxay dalbanayaan cadaabkii ilaahay oo waxay markii hore kuma ay sugnaan beenintii nebigii ilaahay waa beeniyeen hashiina waa beeniyeen aayadbay dalbadeen waa beeniyeen haddana waa dileen haddana cadaabkii ilaahay bay dalbanayaan waa wax aad iyo aad loola yaabo marka dad aan khayrba agtooda oolin weeye oo dhibaato un dalbanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi facaqaru nnaaqata wacatow can amri rabbihim wa qaaluu yaa saalix utinaa eh, in kunta min asaadiqiin bima tacidunaa in kunta min almursaliin haddii aad run sheegaysid oo waxa aad sheegaysid ay run tahay dadka mursaliintaana aad ka mid tahay cadaabka aad sheegaysid noo keen buu yidhi way yidhaahdeen markaa ibnu katiir wuxuu leeyahy raximahullah fajamacuu fii kalaamihim haada bayna kufrin baliiq waxay kulmiyeen oo kalaamkoodan ay ku kulmiyeen gaalnimo aad iyo aad u khatara oo waxa weeye gaalnimo aad u weyn oo waxa weeye khatara ayay la yimaadeen iyo markay gaalnimadii la yimaadeen haddana gaalnimadii kuma ay sugnaane waxa ay la yimaadeen inay rasuulki ilaahay haddana ay weydiinayaan cadaab iyo dhibaato weyn marka waxa uu yidhi annahum khaalafu allaha wa rasuulahu fi irtikaabihim annahyi nahyigii laga nahyiyey horta way fuuleen oo waxa weye way ku dhaceen oo waxa weeye wixii la yidhi war hasha ha shaadilinina horta nahyigii waa ku dhaceen oo wixii laga nahyay waa sameeyeen oo hashi waa dileen haddana markaasay waxay sameeyeen waxay degdegsanayaan ciqaabti ilaahay iyo cadaabki ilahay bay degdegsanayaan marka waxa aad iyo aad u cajiiba ah, iyagoo markii hore inta waxaa la yidhi war haddaad hashaa dishaan cadaab baa ida qabanaya waa loo sii sheegay markii loosii sheegay marka oo looga digey bay markaa haddana waxay samaynayaan hashii waa dileen hashii diliddeedii kuma ekaane nebigii ilaahayna inay dilaan bay doonayaan haddana cadaabtii ilaahay noo keen bay yidhaahdeen marka waxa weeye waa dad aad iyo aad u cajiiba oo kufri uu ka qaalib noqday oo waxa weeye ilaahay halaag la maagay lanno waa ti lagu yidhi walaa tamasuuha bisuu'in fayaakudakum cadaabun ariib qariib cadaab dhow baa idiin imaanaya ama cadiimun aayad kale ama aayad kale aliimun intaba waa soo aroortay intaba waxa weeye haddii aad hashaa taabataan baa la yidhi cadaab khatara idiin imaanaya ee iska ilaaliyo hashaa faraha ka qaado oo waxa weye hasha hadilinina haddana markaasay degdegsadeen haddana waxay sameeyeen rasuulki ilaahay bay inta beeniyeen ayay isku dayayaan haddana rasuulka ilaahay inay dilaan marka waxa weye dad aad iyo aad loola yaabo weeye ficilada ay samaynayaan waa wax aad iyo aad u cajiib badan wey waxay yidhahdeen marka haddaad run sheegaysid ood rasuul tahay noo keen waxaasoo dhanna waxaa ku kalifay dadkaa gaalnimo weye oo waxa weye waxa intaa ku kalifaya waa gaalnimada waxa weye iyagoo dhan ka badatay iyo waxa weye kufriga ay ku socdaan ayaa intaasoo dhan u keenay weye cadaabkii ilaahay marka markay degdegsadeen oo ay yahaahdeen cadaabki ilaahay noo keen haddaad rasuul tahay ayuu markaa ilaahay buu beriyey ilaahay markuu beryeyna hadda ilaahay waa ajiibay habkii marka ilaahay u ajiibay ayaynu tafsiilinaynaa iyo waxa weeye habkii loo halaagay qowmu saalix ayaynu marka tafsiilinaynaa waa qodobka sideedaad oo odhanaya tafsiilu alkhabar fii halaaki tamuud wa nuzuulu niqmati bihim waxa weye iyadoo la tafsiilinaya marka cadaabtii ilaahay ku soo degtay la halaagay iyo habkii loo halaagay ayaynu halkan ku tafsiilinaynaa oo ku kala saarayna qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi facaqaruu naaqata wacatow can amri rabbihim facaqaruu naaqata markay facaqaruuhaa aayadda kale ahayd facaqaruuhaa faqaala tamatacuu fii daarikum halaaata ayaam halaaata ayaamin dalika wacdun gayru makduub saddex beri raaxaystaa la yidhi markay haashii dileen saddex beri ayaad raaxaysanaysaan baa la yidhi saddex beri wixii ka dambeeya ciqaabka ilaah baa idinku imaanaya idinkoo dhanna waa layda baabiinaya wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah waxay sheegeen dadka ahlu taariikha ah iyo waxa weye mufasiriintu inay saddexdii beri markii hashii ay dileen ayaa waxaa lagu yidhi oo uu waxa weeye ninkii qudaar uu dilay ayaa waxaa lagu yidhi markaa saddex beri raaxaysta oo waxa weeye dhulka saddex beri ku raaxaystaa la yidhi waxaa markaa uu nabiyullaahi saalix calayhi salaam markuu ku yidhi tamatacuu fii daarikum halaaata ayaam ay macnaha maanta aad disheen maaya saddex beri oo kale raaxaysta ayay markaas waciidkii adkaa oo waxa weeye markii hore looga nahiyey markay ku dhaceen ayaa ballantaa loo qaaday marka leannahu marka markay hashii laga nahiyey ay dileen ayay haddana waxay kusii hamiyayaan inay rasuulka ilaahay dilaan waa iyagii lahaa ilaahay waa tu yidhi aayadda qur-aanka taqaasamuu billahi lanubayitanna wa ahlahu marka maanta hashii bay dileen ballantii baa loo qaaday waxaa la yidhi marka saddex beri raaxaysta markaasay yidhahdeen isagana caawaan ba dilaynaa maxaaba saddex beri lagu gaarayaaba oo waxa weye isagana caawaan ka dillo baan hadhow ehelkiisii waxaan ku oranaynaa iyo dadkii madaxda u ahaa oo waxa weeye qaraabadiisii iyo waxa weye dadkii dhexalkiisa lahaa oo magtiisa lahaa waxaanu ku oranaynaa uma lanaquulanna liweliyihi maa shahidnaa mahlika ahli annagu ma aanu dilin warna uma hayno shaqana kuma lihin wa inaa la saadiquun dhaar baan isku xaabinaynaa waxaan leenaha annagu arrintaa war kamaanu ogeyn sidaas daraaddeed marka ayuu ilaahay waxa uu yidhi wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun ilaahay markuu ogaaday qoomkan inay waxaa samaynayaan ayuu wuxuu leeyahay marka ibnu kathiir raximahullah iyagii horta sagaalkii nin oon oo oo waxa weeye arrintan ku talagalay ilaahay isla habeennimadiiba dhagxan baa inta dusha looga soo daadiyey ayaa madaxa la wada kala dileecshay oo waa la halaagay qoomkiiba lalama sugin iyaga saddexdii beriba lalama sugin buu leeyahay ibnu kathiir sida uu soo guurinayo wuxuu leeyahay iyaga saddexdii beriba lalama sugine habeenkii markay u dhaarteen oo yidhaahdeen nabiyullaahi saalix baan dilaynaa oo hashii baan raacinaynaa ayaa la yidhi horta bal idinku raaca oo waxa weye horta idinku degdega oo waxa weeye iyagii waa la halaagay dhagxan baa ilaahay dusha uga soo daadiyey eber baa laga dhigay horta iyagii sagaalkii nin wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah markaa kabacdi ayay nimankii reer thamuud ayaa waagii u beriyey maantoo kale hashii bay dileen waagi baa u beriyey marka marka maalin waxay jireen buu ku tilmaamayaa maalin arbacaa khamiistii ayaa waxay ahayd baa la yidhi maalintii koowaad oo waxa weeye looga bilaabay saddexdii beri khamiis bay ahayd wejiyadoodii baa bedelmay oo waa nexeen aad iyo aad bay isku bedeleen wejiyadii baa wada jaallo noqday oo waxa weye iyagoo dhan ciqaab baa dusha uga soo degtay naxdintii baa ka badatay leanna way ogaayeen ninkaa nebi inuu yahay haddii uu habaaray oo waxa weeye ballan uu qaadayna ilaahay inuu maaragtay ajiibayo ciqaabkii markaa uu imaanayo falamaa amsuu markay galabaysteen ayay dhawaaqeen naadow biajmicihim kulligood waa dhawaaqeen waxay idhahdeen alaa qad madaa yowmun min alajal war ballantii laynoo qabtay maalin baa tagtay ee ogaada qof walbow ogow uma asbaxuu maalintii dambey waa beriisteen oo maalintii labaad ah oo yowmu ljumuca ah markaasay wejiyadoodii gaduuteen oo iyagoo dhan isbedeleen galabtii markay ahayd bay dhawaaqeen oo waxay yidhahdeen alaa qad madaa yowmaani min alajal war laba beri baa tagtay ogaada uma asbaxuu fi lyowmi athaalith maalintii saddexaad ayay gaareen oo waxa weeye maalin sabtiya oo saddexdii beri ugu dambaysay wejiyadii baa bedelmay oo iyagoo dhan waa madoobaadeen oo naxdintii baa ka badatay galabtii markay noqotay ayay waxay yidhaahdeen inta dhawaaqeen war ballantii waa dhammaatay oo saddexdii beri waa dhammaatay qof walba beri wixii kugu dhici lahaa hadda sugo marka falama kaanat sabiixatu yowm aljumca yowm alaxad maalintii subaxnimadii axadda markay ahayd oo waagii u beriyey ayay kulligood soo dareereen oo waxa weye nin walba wuxuu isleeyaha bal waxii dhacaya aad maanta ogaatid oo waxa weye kulligood soo wada baxeen iyagoo cadaabkii diyaar u ah cadaabtii ilaahay baa marka u timid marka ma garanayaan xaggee looga imaanayaa ma cirkaa looga imaan ma dhulkaa looga imaan ma kala garanayaan markaas wuxuu leeyahay ibnu kathiir marka falamaa ashraqat ishamsu markay qoraxdii ay soo baxday oo waagii beriyey oo qoraxdii si fiican u iftiimisay ayay waxa weeye samada waxaa kaga timid jaa'atum sayxatun min assama min fawqihim kor horta qayla uga timid waa lagu qayliyey iyagii oo dhan waa lagu qayliyey wa rajfatun shadiidatun min asfalihim min asfali man asfala minhum dhulkiina waa la geriiray oo waxa weye rajfa ayaa qabsatay zilzaal baa ku dhacay oo iyagoo dhan dhulgariir baa ku dhacay fafaadat alarwaax naftii oo dhan waa halaagsantay oo waxa weeye kulligood waa baabeen wa sakanat alxarakaat wax sharqana waa la waayey wa khashacat alaswaatu maaragtay waa wada dameen oo waxa weye waa wada aamuseen wa xaqat alxaqaa'iqu waxaa ku xaq noqotay oo waxa weeye ku caddaatay sidii xaqiiqada ahayd iyo ciqaabka ilaahay la doonay oo ay degdegsanayeen ayaa waxa weeye ku waabariistay fa asbaxuu fi d daarihim jaasimiin ay jussan laa laa laa arwaaxa fiiha mayd aan waxa weeye wax nafaba ku jirin iyagoo ah ayay waxa weeye afgamboon yihiin oo waxa weye saa lagu baabi'iyey aan wax arag ah iyo wax dhaqdhaqaaqa midnaba ha yaraatee aan lahayn sidaa daraaddeed buu ilaahay waxa uu yidhi kaan lam yaqnow fiiha waxaad moodaaba in ayna maaragtay ee lam yuqiimuu fiiha meeshaanba inaynan ku nagaan jirin oo weligoodba joogin ayaad moodaa risiqii iyo wanaaggii iyo waxa weye nicmadii ay haysteen oo dhan eber ayaa laga dhigay oo ilaahay waa baabi'iyey markaasuu ilaahay kabacdi wuxuu yidhi alaa ina tamuuda kafaruu rabbahum alaa bucdan litamuud ay macnaha halkaa ayaa marka waxaa ku caddaatay in khayrkii oo dhanna laga dheereeyey oo waxa weeye naxariistii o dhan laga qaaday naar iyo ciqaabna waxa weye halkaa ay uga bilaabatay adduunkiiba iyagoo jooga in ciqaabtii ilaahay ku bilaabatay hadhowna waxa weeye qabrigana lagu cadaabayo waxa weeye aakhira markay tagaanna ay naar gelayaan oo waxa weye saa ku halaagsamayaan marka halkaa waxay nooga caddaatay kayfiyadii lagu halaagay oo waxa weeye labadaa qaybood ayaa ku soo aroortay alrajfa waasayxa in korna looga qayliyey dhulkiina ay gariireen oo waxa weye gariir ku dhacay oo dhulkii gariiray oo waxa weye markaa ay baabi'een oo iyagii o dhan gam laga dhigay ayaa marka halkaa ka caddaatay ilaahayna wuxuu ka badbaadiyey in alla intii rumaysay nabiyullaahi saalex iyo waxa weye intii rumaysay ayaa ilaahay ka badbaadiyey marka waxaynu u imaanaynaa marka qodobka sagaalaad oo odhanaya khabarkii laga sheegay dikru khabar nin ka mid ahaa oo la oran jiray abira abirikaal oo waxa weeye xaramka ilaahay joogay markaa oo waxa weeye markaas xaramka joogay leanno waxaynu nihi oo hadda ka hor soo sheegnay qisatu aadam markaan ka hadlaynay xaramku waxa weeye maka intaan la dhisin xataa xaram bay ahayd oo ilaahay baa xarimay yowma khalaqa asamaawaati walard marka nimanka ninkaa oo waxa weeye xaramka joogay ayaa waxaa xadiid ka sugnaaday in xaramkii markii uu ka soo baxay intuu xaramka joogay ciqaabtii kuma dhicin laakiin mar alla markuu xaramkii ka soo baxay oo waxa weeye uu xaramkii ka soo tegey ayaa waxa weeye ciqaabtii ilaahay ku dhacday oo waxa weeye uu halaagsamay ayaa waxa weeye axaadiis ku sugnaatay waxaa sugnaatay sida xadiidkii laga wariyey can eh, abi zubayr can jaabir radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lama mara rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam bilxijir waa meeshii ay tamuu deganaayeen xijir waa dhulkii ay deganaayeen kadabat asxaabu lxijri waatuu tuu ilaahay lahaa marka waa meeshii ay deganaayeen ayaa xijri la ohan jiray meeshaa markuu nebigu soo maray maalintii markuu taboog u socday ayuu waxa uu yidhi saxaabadii wuxuu ku yidhi laa tas'alu laayaat aayadaha iyo mucjisooyinka ilaahayaa weydiisanina faqad sa'alahaa qowmu saalixin waxaa weydiistay oo waxa weeye mucjiso dalbaday reer saalix qowmu saalix ayaa dalbaday markay dalbadeenna halaag ba waxa weeye ay ka qaadeen yacni naaqa hashiibuu u jeedaa wuxuu yidhi nebigu taridu min hada alfaji meel buur uu tilmaamay oo waxa weeye fajiga waxaa la yidhahdaa mati ma eh, meesha labada buurood dhexdooda ah la maroo kale waddada ka baxda halkaas ayay maaragtay ka soo aroori jirtay wa tasduru waxayna ka fuli jirtay min hada alfaji meesha facatow can amri rabbihim way gaaloobeen oo waxa weeye dulmi bay sameeyeen oo waa ku xadgudbeen arrintii ilaahay oo waxa weeye waxay dooneen in ay dhibaatadaas ay sameeyaan hashiina ay dileen fa caqaruuha way cirib gooyeen oo waxa weeye hashii way dileen wa kaanat tashrubu maa'ahum yowman wa yashrabuuna labanahaa yowman nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam iyaguna maalin bay caanaheeda cabbi jireen iyaduna maalin bay biyaha cabi jidhay oo biyaha biyahoo dhan bay cabbi jirtay maalintaa markii ay biyaha cabtay oo iyada biyihii ay cabtay ayay maalayaan oo guri walba ay biyihii caanihii ka buuxinaysaa markaasay caanaha qaadanayaan fa caqaruuha way cirib gooyeen oo way dileen oo boqontay gooyeen fa akhadatun sayxatun waxaa qabsatay markaa qayladii ilaahay samada uu uga keenay oo waxa weeye min taxti adiimi asamaa minhum macnaha samada qayladii lagaga keenay ayaa qabsatay oo baabi'isay marka macalshaahidku waxa weye xadiidka ilaa rajulan waaxidan kaana fii xarami illah ilaa hal nin oo iyaga ka mid ahaa oo markaa xaramka joogay dhibaatadii kuma dhicin oo waxa weeye waa ka badbaaday meeshaa markii ciqaabtii qiila waxaa lagu yidhi man huwa ya rasuul allah kaasi kee buu ahaa qaala wuxuu yidhi markaa nebigu abu rigaal ayaa la ohan jiray falamaa kharaja markii uu ka soo baxay min alxarami xaramka markii uu ka soo baxay oo uu is yiri dadkaagii iyo ehelkaagii aad asaabahu maa asaaba qowmahu cadaabtii baa isagana u timid waa la halaagay marka isagiina oo waxa weeye ciqaabta ayaa ku dhacday oo waxa weye markaa wuu halaagsamay xadiidka waxa weeye cabdirazaaq iyo imaamu axmed iyo ibnu jariir iyo ayaa wariyey ibnu kathiir iyo ibn abi xaatim iyo dabaraani iyo ayaa wariyey oo waxa weeye eh, iyo xaakim iyo wasaxaaxu alxaakim calaa shardi muslim wawaafaqahu dahabi sheekh alalbani waxa uu leeyahay raximahullah riwaayadda oo imaamu axmed uu weriyey min ariiqi cabdillahi ibni cusmaan ibni khaysam can abi zubayr can jaabir radi allahu canhu qaala alxaafid ibnu katiir fi taariikhihi isnaaduhu صaxiix wakadalika صaxaxahu alxaakim min hada alwajh wawaafaqahu dahabi laakin xaafid ibni xajar raximah llah waxa uu yidhi waa xasan marka sheikh alalbani raximahullah wuxuu leeyahay wa haadaa aqrab inuu xasan yahay ayuu u dhow yahay marka shiikhu xoogaa waa ka taraduday sheikh alalbani raximahullah inuu waxa weeye uu saxiixiyo waa ka taraduday oo xoogaa shaki baa ka galay leannahu waxaa sababtu tahay uu uga taradudayo wuxuu yidhi waxaa dhibaatada jirta waxay tahay anna abaa zubayr mudallis ninka la yidhaahdo ibnu zubayr ayaa wuxuu yahay abi zubayr ayaa wuxuu yahay mudelis mudeliskana waxaa la yidhahdaa qofka aan xadiidka waa min anwaaci dacfi weeye haddii uu marka cancan ku weriyo asalkiisa qofku isaga waa hiqa weeye abi zubayr laakiin xoogaa waxbuu tadliisiyaa sanadka ayuu wax qariyaa marka sidaa daraaddeed mudelisku waxa weeye waa ninka aan sheegin oo odhan xadahanaa fulan ee dhahaya can fulan ayuu dhahayaa marka haddii tadliis qofka lagu barto uu canna ku weriyo waa musطalaxulxadiid lama qaato riwaayadiisa ilaa uu yidhaahdo oo uu caddeeyo oo uu yidhaahdo xaddathanaa fulan waxa weye riwaayadiisa waa la diidaa oo lama qaato ayaa maaragtay sidaa sugan oo waxa weye musطalaxulxadiidka ku sugan marka sidaa daraaddeed ayuu wuxuu leeyahay eh, eh, eh, sheikh albani raximah llah ninkaa ayaa ku jira marka waxa weeye riwaayadiisu xoogaa toban qof buu ka sameeyey laakiin imaamu dahabi iyo waxa weeye culamo kale iyo xaakim iyo waa wada saxiixiyeen oo waxa weeye qaarna xasan bay ka dhigeen qaarna saxiix bay ka dhigeen marka inuu asal leeyahay ayaa halkaa ka caddaanay marka halkaa waxay nooga caddaatee ninkaas xaramka ilaahay markii uu joogay dhibaatadii kuma dhicin laakiin mar alla markuu xaramkii ka soo baxay oo uu banaanka yimid ayaa la yidhi isagana dhedhemi wixii qoomkaagu ay dhedhamiyeen oo ciqaabtii baa ku dhacday marka sidaa ayuu isagiina ku halaagsamay oo u raacay oo uga daba tegey dadkiisii leanno dulmiga ayuu kula jiray oo wuxuu ahaa raggii nebiga dhibi jiray oo daalimnimada samaynayey oo waxa weeye ciqaabta iyo dhibaatada ka dambeeyey oo gaaloobay ayuu ka mid ahaa weye marka sidaa daraaddeed isagana ciqaabtii baa ku dhacday waa halaagsamay qodobka tobnaad waxa weeye khitaabu saalix liqowmihi bacda halaakihim nabiyullaahi saalix calayhi salaam oo qoomkiisii la hadlaya markii ilaahay uu halaagay oo ay baabi'een isagii oo la hadlaya ayaynu halkaan marka qayb ka soo qaadanayna qaala tacaala ilaahi waxa uu yidhi fatawallaa canhum wa qaala yaa qowmi laqad ablagtukum risaalata rabbii wanasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna annaasixiin qoomkiisii buu la hadlo wuxuu yidhi qoomkaygiiow aniga risaaladii iyo xaqii waa idin soo gaarsiiyey waana idiin naseexeeyey laakiin ma jeclidin oo waxa weeye dad naseexadii jecel ma tiidin qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi ikhbaarun can saalix calayhi salaam annahu khaataba qowmahu bacda halaakihim macnaha waxay kutusaysaa aayaddaasi inuu nebiyullaahi saalix la hadlay qoomkiisii markii la halaagay kabacdi waana ka tegey uu buu yidhi markaa meeshiibuu ka dhaqaaqay oo waa ka hijrooday isagoo dhahaya wa yaa qowmi laqad ablagtukum risaalata rabbii wa nasaxtu lakum ay macnaha waan ku dadaalay oo aad iyo aad baan ugu dadaalay inaad hanuuntaan oo wax walbaan idii caddeeyo oo dariiqa xaqa aad qaadataan laakiin idinkaa diiday oo nacay marka anigi maxaan samayn karaa wey walaakin laa tuxibuuna naasixiin ma jeclidin in la idin naseexeeyo oo dad naseexa iyo wanaag raba ma tiidin sidaa daraaddeed ayay idii qabsatay dhibaatadan oo waxa weeye dabeecaddiinna ayaan xaqa diiday inay aqbasho marka naftiina eedeeye weeye oo sababtaan waxa idinku keentay waxa weeye waa ciqaabtaa idinku gacmihiina ku kasbateen marka waxa weeye faman wajada gayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsaa weeye ciqaabta iyo mashaakilku qofka markuu ku dhaco gacmihiisana uu ku kasbado hadde naftaada maaha cid kale ha eedaynin adiga ayaa waxaan la yimid wey cadaabkii aliimka ah oo looga digay ayaa qabsaday oo ay ku istihzaa'iyeen oo ku dheeldheelayeen oy lahaayeen noo keen cadaabka wixii oo dhan baa ku dhacday oo qabsaday wey oo waxa weeye mashaakilkii ay dalbanayeen ayaa ku yimid wuxuu leeyahay marka walaysa lii fiikum xiilatun walaa lii biddafci cankum eh, eh, eh, midkaa cadaabkan iyo dhibaatada idinku timidna aniga idinkama difaaci karo wixii aan cadaabka idinkaga difaaci lahaa waxay ahayd inaad xaqa raacdaan inaad ilaahay rumaysaan inaad dariiqa xaqaa martaan waana diideen sidaa daraaddeed marka ciqaabtan iyo cadaabkan idinku yimid idinka ayaa kasbaday wey cadaabka ilaahayna haddii uu yimaado lama celiyo wey wuxuu kaloo leeyahay macnaha u caddaynayaa waladii wajaba calaya min adaa'i alrisaalati wanusxi lakum qad facaltuhu aniga waan sameeyey intaan awoodi karay risaaladiina waa idin soo gaarsiiyey waana idiin naseexeeyey hadda wax kaloo aan samayn kara ma jiraan ee naftiina eedeeya aniga ha eedaynine wa haakadaa khaadaba nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna saas oo kale ayuu ula hadlay markii ahlu qabiil ahlu qaliilkii meeshii nimankii beder markii la dilay oo la laayey oo waxa weeye beder lagu laayay toddobaatankii nin oo ka dhaqaaqaysay quraysh toddobaatanna laga qafaashay raggii marka beder lagu laayey oo la baabi'iyey ayuu nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaatay xadiidkii qataata inuu yidhi uu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markii yowmu beder maalintay ahayd buu yidhi waxa uu ku guray oo waxa weeye uu amray afar iyo labaatan nin oo waxa weeye min sanaadiidi quraysh ahaa nimankii madaxda ahaa oo maka ku dhibi jiray oo nebiga nafta u keeni jiray oo madaxda qoraysh ahaa ayuu nebigu amray oo yidhi meydkoodii ha la keeno ha lagu guro buu yidhi fii dawiyin min adwaa'i beder waxa weeye ceelashii qurmay oo eberka ahaa oo ceel qurmay oo ceelashii beder ka mid ahaa ayuu yidhi ha lagu guro oo waxa weye halkaa ha lagu daadiyo meeshii baa lagu guray oo waxa weye halkaa ayaa lagu daadiyey meeshii buu nebigu muddo joogay saddex beri maalintii dambe ayuu hashiisii rartay oo waxa weye hashii baa loo raray wuu wuu wuu socday saxaabadiina waa raaceen iyagoo isdhahayo markaa inuu xaaje iyo dan u baxay ayay isleeyihiin laakiin ismaaciil aha nimankii meydkaha ah buu la hadlayaa marnaba maskaxdooda ma ay gelin wuxuu sameeyey buu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo dul istaagay ayuu wuxuu wuxuu dul yimid ceelkii lagu guray fa jacala yunaadiihim biasmaa'ihim wa asmaa'i aabaa'ihim wuxuu bilaabay inuu leeyahay yaa fulaan ibnu fulaan yaa fulaan ibnu fulaan hebelkii ina hebelahaayo hebelkii ina hebelahaayo waxaa laga magacaabay oo waxa weeye riwaayadda dambe inoo caddaynaysa inuu magacyadoodii sheegay marka riwaayadda dambeaynu ku sheegaynaa sidii uu u yidhi maaragtay yaa abaa jahal ibnu hishaam ya umayat ibni khalaf yaa cutbat ibni rabiica ilaa iyo waxa weeye kulligood uu tiriyey in badan uu tiriyey ayuu magacyadoodii sheeg sheegay wey leanna waa nimankii beder lagu dilay oo waxa weeye qurayshta hogaaminayey abujahalkii dhammaa oo waxa weeye hogaaminayey oo waxa weeye dagaalkao dhan hogaaminayey wey wuxuu yidhi markaa nebiga calayhi salatu salaam markuu u yeeray oo uu yidhi ya fulan ibni fulan wuxuu yidhi mayda farax gelinaya maanta ma ku farxi lahaydeen haddii aad rasuulka ilaahay adeeci lahaydeen iyo ras ilaahay oo waxa weeye aad iimaan saxiixa la imaan lahaydeen arrintaa maanta ma ku farxi lahaydeen wuxuu kaloo yidhi fa innaa qad wajadnaa maa wacadanaa rabbuna xaqan fahal wajadtu maa wacada rabbukum xaqa annaga ilaahay wuxuu noo ballan qaaday waanu helay oo waxa weeye nasrigii iyo guushii ilaahay noo ballan qaaday waanu helay ilaahayna waa noo gargaaray dhibtiiniina ilaahay waa naga badbaadiyey idinku ma hesheen marka wixii ilaahay idii ballan qaaday waa heleen weeye oo ilaahay wuxuu u ballan qaaday cadaab aliima iyo waxa weeye ciqaab hoojiso ayaa loo ballanqaaday waana heleen weeye cumar ibn khadaab baa radiallahu canhu la hadlay nebiga wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow maxaad kala hadlaysaa niman waxa weeye dad dhintay min ajzaadin laa arwaaxa lahaa waxa weeye mayd aan waxa weye wax nafaba ku jirin oo dhintay markaasuu nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi waladii nafsu muxammadin biyadihi maa antum biasnaca lima aqulu minhum ma aad ka maqli ogidin oo waxa weye saad ii maqlaysaan oo kale ayay iyaguna ii maqlayaan oo kalaamkayga ay u maqlayaan ayuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin ma ajiibi karaan oo waxa weye ma soo jawaabi karaan marka wuxuu leeyahay xadiidkaa markuu saa u wariyey qataata wuxuu yidhi axyaahum ullah ilaahay baa usoo nooleeyey xataa asmacahum qowlahu tawbiikan wa tasgiiran wa niqmatan wa xasratan wa nadaaman wa nadaman iyagoo iyagii lagu xumaynayo ayaa inta la maqashiisiiyey ilaahay maqashiisiiyey ayay waxa weeye maqlayaan si waxa weye ay cadaab iyo shallayto ugu sii noqoto ay u sii halaagsamaan oo waxa weye waa iyagii shala diiday inay rasuulka ilaahay ay adeecaan e, oo rasuulka ilaahay raacaan oo iyagii diiday marka taasi waxay usii tahay ciqaab iyo waxa weeye halaag ayay usii tahay xadiidkaa marka waxaa weriyey imaamu albukhaari ayaa fi lmagaazi ku wariyey xadiid kitaabkiisa e, e, saxiix albukhaari fatxulbaariga ayaad ka helaysaa waxa weye sidoo kale imaamu muslimna waa weriyey waa xadiid saxiixa weye oo waxa weeye labaduba waa weriyeen iyo keyrkoodba waa weriyeen waa xadiis saxiixa marka waxaa riwaayad kale ku sugnaatay oo riwaayaddii anas ibn malik ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam taraka qatla badrin halaatan saddex beri ayuu faraha ka qaaday markii ceelkii lagu guray uma ataahum faqaama calayhim fanaadaahum faqaal intuu u yimid oo soo dul istaagay ayuu u dhawaaqay oo waxa uu yidhi yaa abaa jahl ibnu hishaam yaa umayata bna khalaf yaa cutbata bna rabiica iyo kuwii kalena wuu sheegay macnaha nayda farax gelinayaa maanta inaad rasuulka ilaahay iyo waxa weye ilaahay aad adeeci lahaydeen see maanta marka idinku tahay ciqaabta iyo dhibta aad la kulanteen bal ka warrama wey marka halkaa waxaa kaaga caddaatay in waxa weeye uu nebiguna la hadlay calayhi salaatu wassalaam nimankaa markii la halaagay oo halaagii ku dhacay nebiyullaahi saalixna calayhi salaam saasuu ula hadlay qoomkiisii oo intuu ka jeensaday waxa uu ku yidhi maaragtay eh, naxariis waan idin soo gaarsiiyey wax alla wixii ilaahay ila soo diray risaaladii ilaahay laakiin idinka ayaa diiday oo aan jeclaysan oo nacay weeye marka maxaan aniga idiin qaban karaa haddiidan idinku naseexadii iyo wanaaggii aad diideen halkaa marka ayuu maaragtay ku caddeeyey marka halkaa waxay nooga caddaatay marka xadiidkaa horta intaynu ka gudbin dambe riwaayaddaa dambe waxaa weriyey riwaayaddaa dambe oo waxa weeye imaamu muslim baa weriyey oo waxa weeye kitaabkiisa ku wariyey waana xadiis saxiixa oo waxa weeye saxiixa weye waxaa halkan marka kaaga caddaatay in uu ilaahay u soo nooleeyey ilaahay inuu maaragtay maqashiisiiyey kalaamkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay maqleen oo waxa weeye laakiin aynan ajiibi karin marka nebi kasta caleyh oo rusushii ka mid ah qoomkiisii markii la halaago saasuu ku dhahayaa nabiyullahi shucayb baa inoo imaan doona oo aynu oran doona maaragtay fa kayfa aasa calaa qowmin kaafiriin see baan uga eh, uga xanuunsadaa oo waxa weye aan uga murugoodaa qoom gaalo ah oo gaaloobay oo ciqaabkii ilaahay ku dhacay marka sidaa daraaddeed ayuu nabiyullaahi saalix calayhi salaam ayuu qoomkiisii isna wuxuu uleeyahay maaragtay wa nasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna annaasixiin aniga waa idin naseexeeyey wax alla waxaan samayn karana waa sameeyey dariiqii xaqa aha waa ida tusay laakin idinkaa diiday idinkaan dariiqii xaqa aha rabin marka aniga maxaa idinku sameeyaa wey leannahu waxaynu niri oo caddaynay oo horey usoo sheegnay sidii ilaahay u yidhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay qofkuu doono isagaa hanuuniye qofaad adiga doontid ma hanuunin kartid hanuunka ilaah baa gacanta ku haya hidaayaduna waxaynu nidhi waa laba nooc hidaayada waa laba nooc baynu nihi hidaayatu tawfiiq wa hidaayatu lirshaadi waltacliim marka hidaayatu tawfiiq in qofka waxaan la waafajiyo oo iimaankii saxiixa qalbigiisa galo oo uu u hoggaansamo hidaayadaa iyo hanuunkaa ilaahay baa awoodi kara qofkuu la doonuuna siiyaa waxa weeye qof isagu keeni kara oo heli karaa ma jiro wey ama hidaayatu altacliim walirshaad hidaayada waxa weeye qofka inaad wax bartid inaad hanuunisid oo waxa weye dariiqii xaqaa ku toosisid taas waxa weeye waxa weeye waa awoodi karaa qof walba oo waxa weeye qofkii garanaya diintii oo qofka gaarsiinaya waa awoodi karaa markaa oo waxa weye xaqii baad u bayaaninaysaa dariiqii baad u sharaxaysaa isagu ama ha qaato markaa ama waxa weeye ha diido laakiin inuu qaadanayo iyo inuu diidayo taa waxay ku xiran tahay biyadi illaah ilaahay ba awooda marka mar walba waa intaa la ogaado leanna waa tu ilaha ilaha inaka laa tahdi man axbabta walaakina laa yahdi man yashaa aayadda kalena waa tu ilaahay ku yidhi inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim marka labada hidaaye waa inaynan iska kaa dhexgelin akhilmuslim wa waqtilmuslima oo waxa weeye aad saa ku ogaatid oo waxa weeye hidaayada la yidhaahdo hidaayatu tacliim qof walba oo diintii garanaya waa awoodi karaa qofkii waa waanin karaa oo waxa weye xaqii waa u sheegi karaa ilaahay baa laakiin haddii uu waafajinayo ilaahay bay taasi gacantiisa ku jirtaa qofkuu doonu waafajiyaa kuu doonana waa dhumiyaa waa illaahi weeye cid kale oo gacanta ku haysa ma jirto waxaynu usoo gudbaynaa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa markaynu ka gudubnay waxa uu leeyahay ibnu kahiir raximahullah waxaa la yidhi nabiyullaahi saalix kabacdi wuu ka haajiray oo xaramka ilaahay buu yimid oo ilaa waxa weye uu ka dhintay xaramka ilaahay buu joogay marka wax adlaa oo ku sugnaatayna ma hayno intaa ayaan uga gudbaynaa laakiin waxa weye ilaah baa garanaya meesha uu ku dhintay waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka koob iyo toban oo odhanaya dikru muruuri nabiyi sala allahu calayhi wasalam biwaadi alxijri min ardi tamuud caama tabuuk nebiga calayhi salaatu wassalaam markii uu tabuuk aaday sanadkii ghaswatu tabuuk oo nebigu uu maka madiine ka baxay oo waxa weye uu halkaa aaday oo dagaalkii waxa weeye tabuuk uu aaday ayuu wuxuu soo maray baa la yidhi meeshii ay deganaayeen reer tamuud cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhu wuxuu leeyahay lama nazala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markii uu soo maray meeshii maratay qaswatu tabuuk uu u socday nazala waxa uu degay bihim alxijra cinda buyuuti tamuud waxa uu degey maalin buu wuxuu degey markii meeshii la marayey meeshii ay deganaayeen oo reer tamuud ay deganaayeen alxijri la ohan jiray ayuu meesha agteedu degey fastaqa annaasu min alaabaari alatii kaanat tashrabu minha tamuud dadkii ayaa waxay ka dhaansadeen marka la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam xoolihiina ka waraabsaday ceelkii ay waxa weeye ay e, ceelashii ay ka cabbi jireen reer tamuud ayay ka dhaansadeen fa cajanuu minha e, burkiina waa ka qoysteen oo waxa weeye cajiinkii ayay waxaysteen oo inay cunto karsadaan ayay ku talagaleen oo waxa weye cajiinkoodii bay bilaabeen wa nasabu lquduur eh, waxay bilaabeen wa nasabu lquduur inay waxa weeye ay dheriyadiina dabkay saareen oo waxay ku talagaleen inay cuntadoodii karsadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa ayaa wuxuu sameeyey fa amarahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fa uhriquu alquduura waa la daadiyey dheriyadii oo digsiyadii dadka la saaray inta la afgembiyey ayuu yidhi daadiya wax alle wixii lagu kariyey wa calafu lcajiina alibil cajiinkii iyo burkii iyo waxa weeye la qooyey oo la rabay in la sameeyana waxaa la siiyey maaragtay xoolihii geeli baa la siiyey uma irtaxala wuu ka rartay oo waa ka guuray bihim meeshii wuu ka guuray ay deganaayeen uma irtaxala bihim xataa nazala bihim cala albiri ladi cala albiri alati kaanat tashrabu minha annaaqa intuu rabay saxaabadii oo kaxeeyey ayuu wuxuu dejiyey ceelkii ay hashu ka cabijidhay ayuu ag dejiyey leanno hashu waxay ahayd ilaahay maaragtay xayawaan uu soo diray iyadoo dulmi ma gelin laakiin nimankaani dulmi bay galeen oo waa la cadaabay marka wuxuu yidhi nebigu meeshoodii oo kale ayuu diiday in waxa ahali ay samayn jireen iyo biyihi ay cabi jireen in la cabo ayuu diiday oo waxa weye waa laga guuri wa nahaahum wuxuu nahayey nebigu an yudkhaluu inay galaan an yadkhuluu cala alqowmi aladiina cudigu wuxuu yidhi war qoomkaa la cadaabay oo waxa weeye cadaabtii ilaahay ku dhacday oo la halaagay guryahoodii ha gelinina oo waxa weeye ha u dhowaaninina waxaan ka baqayaa buu yidhi nebigu inii akhsha an yusiibakum mitlu maa asaabahum war waxaan ka baqayaa wixii ku dhacay oo kale inay idinku dhacaan oo ciqaabtii ilaahay ku keenay oo kale inay idinku timaado ee waxa weeye ha u dhowaaninina oo waxa weeye iska ilaaliya waxa uu yidhi marka falaa tadkhuluu calayhim ha u gelinina marka oo waxa weeye nebigu waa ka nahiyey in loo galo aad iyo aad buu nebigu u nahiyey imaamu axmed ayaa weriyey xadiidkaa iyo imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa weriye waa xadiis saxiixa oo waxa weeye saasuu ku caddaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye cabdullahi ibni cumar ka warinayo in waxa weeye qoomkaasaa loo halaagay oo waxa weeye laga nahiyey nebigu uu ka nahiyey inay meeshii ay geli jireen iyo meeshii ay tegi jireen iyo ceelashii ay biyaha ka cabbi jireen in ay galaan saxaabadii oo ay fiiriyaan uu u diiday oo wuxuu yidhi ha u dhowaaninina riwaayad kale oo ibnu cumar wariyey waxay ahayd qaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tadkhuluu ha gelinina calaa haaulaa'i almucadabiin qoomkaa la cadaabayo oo ciqaabkii ilaahay ku dhacay ha u gelinina ilaa an takunuu baakiin ilaa idinkoo ooyaya mooye oo ciqaabta iyo wixii ku dhacay inta khusuusan naxsan oo ooyaya mooye ha u gelinina ayuu yidhi oo iska ilaaliya qoomkaan meelahoodii ha teginina in lam takunuu baakiina falaa tadkhuluu calayhim haddii iidan ooyaynin oo cabsi idahaynin oo ilaahay iidan baryaynin oo dhahaynin ilaahu naga badbaadi haw gelinina idinkoo faraxsan waad aragtay dadkii maanta meelihii fircoon iyo lagu cadaabay oo lagu halaagay iyo waxa weeye dadkii hore la halaagay ayay waxay leeyihiin taariikh baanu u tegaynaayo waa soo daawanaynaa dalxiis baa loo tegaya waa la soo sawiranaya nebiguna wuxuu leeyahay war guryahoodii ha gelinina ilaa an takunuu baakin idinkoo ooyayo naxsan mooye xataa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale haddiidan xataa ooyi karin oo ilmayda ka imaanaynin iska keena ilmo oo waxa weye aad iyo aad isaga ilaaliya wuxuu yidhi marka waxaan ka baqayaa an yusiibakum mitlu maa asaabahum wixii ku dhacay ciqaabtii ku dhacday baan ka baqayaa idinkana inay idinku dhacdeen iska ilaaliyo ha u gelinina oo arrintaa ka digtoonaada ayuu ku yidhi xadiidkaana waxaa weriyey imaamu muslim raximahullah ayaa wariyey oo waxa weeye kitaabkiisa saxiixi muslim ayuu waxa weye ku wariyey bilafdi laa tadkhuluu masaakin aladiina dalamuu booskii ha gelinina meeshii ay deganaan jireen kuwii kibray oo waxa weeye dulmiga sameeyey booskoodii ha gelinina waxa uu leeyahay imaamu nawowi marka markuu sharaxayo oo waxa weye halkaa uu xadiidka qabanayo waxa uu leeyahay xadiidkaa waxaa ku sugan buu yidhi oo uu daliil u yahay fawaa'id awala annahyu can isticmaali miyaahi maaragtay biaari lxijri nimankaas ceelkoodii iyo meeshii ay ka cabbi jireen waa xaaraam weeye oo nahyigaasaa ku soo arooray in la isticmaalo ma banaana haddii xataa marka waxaa kaloo ku sugan bu yidhi oo haddii wax cajiin iyo bur iyo rooti iyo inta wax la samaynayo dadkii markaas loo diido inay cunaan xoolaha waa la siin karaa oo wax dhibaataa ma leh waxaa kaloo ku sugan buu yidhi in la siin karo xoolaha wax raashina iyadana waa bannaan tahay buu yidhi oo waxa weye halkaa faa'iido weeye bannaan weeye waxaa marka halkaa laga faa'idayaa buu yidhi mujaanabatu e, aabaari aalimiin macnaha ceelashoodii in laga fogaado iyo aahaartoodii iyo waxyaalihii ay ka tageen lana barakaysto oo waxa weeye dadkii saalixiinta ahaa leanno hashii ceelkii ay ka cabtay buu nebigu u ogolaaday inay ka cabbaan laakiin waa loo diiday dadkii haalimiintaa ceelashii ay ka cabbi jireen inay ka cabbaan marka sharxu muslim baad ka helaysaa majalada sideed iyo toban safxada saddex boqol iyo labiyo toban ayaad kalaamka imaam nawowi ka helaysaa qofkii doono inuu maaragtay dib u raajico riwaayad kale waxay ahayd oo ibnu cumar laga werinayo cabdullah ibni cumar wuxuu leeyahy ana nabiy sal allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laa tadkhuluu masaakin aladiina dalamuu war kuwii dulmiga sameeyey boosaskoodii ha gelinina oo guryahoodii ha gelinina ilaa an tabu ilaa an takunuu baakin an yusiibakum mila maa asaab maa asaabahum waxaan ka baqayaa inay idin asiibto idinku dhacdo wixii iyaga ku dhacay ciqaabtiiya ha u dhowaaninina markaa kabacdi bu wuxuu sameeyey buu yidhi nebigu markuu intaa amray wuxuu yidhi uma taqannaca biridaa'ihi macnaha madaxiisa ayuu wuxuu ku daboolay maradiisii oo waxa weye wejiga ku duuduubtay oo waxa weeye markaa wahuwa fi raxl isagoo neefkiisii saaran uma zajara fa asraca xataa khalafaha aad buu u degdegay nebigu oo waxa weeye ilaa uu dhaafay oo booskoodii oo dhan ka tegey oo iyagii oo dhan uu dhaafay waxa weeye socodkiibuu dheeraysiiyey oo waxa weeye ciqaabtii ku soo degtay degtegey nagu soo degine aynu ka cararna weeye meeshii lagu halaagay qoomkan haddaba markii markii waxaa halkaa kaaga sugnaanaysa marka haddii qoom meel lagu halaago qofka muslimkaa ah lama rabo meeshii lagu halaagay dadkaa inuu isaga raaxaysto oo iska dhex joogo ku faakahaysto lama ogolo weeye waa arrin aad iyo aad u khatara leanna waxaa dhici karta ciqaabtii kusoo degtay inay adigana kugu soo degto oo halka aad ku halaagsantid xadiidka marka waxaa wariyey isagan imaamu bukhaari iyo muslim baa wariyey oo waa xadiis saxiix ah cabdullahi ibni cumar laga werinayo ayuu waxa weeye kusoo wariyey bukhaari iyo muslim ba waa wariyey intaa marka waxaa inoogu sugnaaday oo waxa weeye inoo caddaatay inay waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo maray meeshii ay waxa weye reer tamuu deganaayeen oo xijiri la ohan jiray oo waxa weye halkaa inuu marka nebigu sheegay hashu meeshii ay ka cabbi jirtay iyaguna meeshii ay ka cabbi jireen inuu nebigu inoo caddeeyey ayaa halkaa marka inoogu sugnaatay oo waxa weye waadix inooga noqotay marka meeshaana waxay ku taal baa la yidhi tabuuk iyo waxa weeye xijaaj ayay udhaxaysaa oo waa dhulka hadda eh, maaragtay khaliijka ka mid a ah sacuudiga iyo meelaha weeye oo waxa weye waa dhulkaa waa dhul macruuf oo hadda la yaqaan marka nimankaa ayaa degenaan jiray waana la halaagay oo waxa weye halaagii ayaa ku sugnaaday markay diintii ilaahay beeniyeen oo nebigii ilaahay beeniyeen oo ay diideen rasuulka ilaahayna raacaan ay dhibaatana la yimaadeen oo saddex waxyaalood isku dareen ko waxay sameeyeen nebigii ilaahay waa beeniyeen haddana aayad bay dalbadeen mucjisay dalbadeen aayaddii baa loo keenay waxaa la yidhi hashaa haddii aad beenisaanna ciqaab baad leedihiin ogaada oo waxa weeye cadaab baa ida taaban doona leannu saasaa dhacday oo waxa weeye qolo kasta oo dalbata aayo dalbata iyo mucjiso waxaa la yidhahdaa haddii aad beenisaan waa la iyo cadaabayaayo ogaada sidii maaragtay nabiyullahi ciisa markay qoomkiisii xeerada ka dalbadeen oo waxa weeye uu ilaahay ka beryey ilaahay wuxuu yidhi waa soo dejinaynaa laakiin qofkii ku gaalooba waa cadaabayaa ha ogaado waxa weye cadaabba ku dhacaysa sidaas daraaddeed baa reer sa qowmu saalix waxaa lagu yidhi hashii wataas baa la yidhi waa laydii keenay laakiin hashaa haddaad taabataan oo waxa weeye aad dishaan cadaab adag baa idin qabanaya waa ogaataan marka waxay sameeyeen waa waatay laba u qaybsameen oo hashii waxa weye qaarna rumeeyeen oo nebigii iyo hashiiba rumeeyeen oo waxa weye ilaahay u hoggaansameen qaarna waa diideen oo waxa weye waa caasiyeen oo waxay idhaha anagu ma yeelayno oo warkaan kuma jirno sidaa daraaddeed marka ayaa waxaa dhacday intii gaalowday marka inay hashii dileen bay ku tashadeen hashii waa dileen kuma ay sugnaanin mar haddana inay hashii dileen oo ay halkaa ku joogsadaan waxa ay sameeyeen haddana inay leeyihiin nebigiina waa dilaynaa oo waxa weye isagana waa inaan khaarijina oo waxa weeye dhaar iyo waxay isku dareen inay waxa weeye dagaal haddana usoo jeedsadaan oo waxa weye nebigi ilaahay ay dilaan markii lagu yidhi saddex beri baa idii hartay intaasoo ciqaaba haddana markaase waxay ku yidhaahdeen nebigii ciqaabta aad sheegaysid oo aad noogu goodiyeysid noo keen iyadaanba rabnaay intaasoo dhan markay u timid oo waxa weye intaasoo dhan ay dalbadeen ayaa nebigii ilaahay marka habaaray ciqaabtii ilaahay baa ku dhacday ilaahay marka waa ka badbaadiyey markii iyagii la halaagay ayaa ilaahay nebigii iyo intii rumaysayna badbaadiyey iyagiina xabad lagama tegin halkaa ayay ku halaagsameen oon xabadi ka arin wey waxaa marka qisada halkaasay ku eg tahay waxaan soo qaadanaynaa marka ugu dambayntii fawaa'idda ku sugnaatay oo waxa weye aynu ka soo qaadanayno qisatu saalix calayhi salaam aynu ka soo qaadanayno marka fawaa'id aad iyo aad u badan bay leedahay oo aan la soo koobi karin waxaa ka mid a ah awalan waxaynu baranay nabiyullaahi eh, saalix calayhi salaam inuu yahay min duriyati sam ibni nuux oo waxa weeye isaga iyo huud iyo ay labadooduba wada galaan sam ibn nuux calayhi salaam ayaynu ma garannay oo waxa weeye halkaa ayaynu nasabkiisii ku barannay iyo meesha uu galo qabiiladiisana waxaa la ohan jiray thamuud oo waxay ahaayeen dadka carabta oo waxa weeye asalkii carabnimadu ay ka timid ayay ahaayeen meesha ayay deganaayeen la yidhahdo xijir bayna alxijaaz wa tabuuq waa meel caana oo macruufa weeye waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inay ahaayeen bacda qowmi caadin inay ahaayeen oo waxa weeye caad inay ka dambeeyeen reer caad inay ka dambeeyeen qowmu huud inay ka dambeeyeen ayaynu ka garannay qisadan oo ka faa'ideyna oo waadix inoo ah leanno meel walba aayadaha qur-aanka ah waxaynu u deliishanaynaa inay ka dambeeyeen qur-aanka meel walba ilaahay markuu ka hadlo qowmu nuux waxa uu ku xijiyaa reer huod qowmu huod buu ku xijiyaa qowmu huod marka uu dhammeeyo qowmu saalix buu ku xijiyey qowmu saalix markuu ilaahay dhameeyo ayuu wuxuu ku xijiyaa markaa haddana maaragtay shucayb iyo waxa weeye reer maaragtay madyan iyo ayuu ilaahay ku xijiyaa halkaa marka waxaynu ka garannay inay ka dambeeyeen reer caad oo waxa weye ay ka dambeeyeen waxaa qisadan inoogu sugnaato inoo caddaatay nimankaa la yidhaahdo thamuud inay caabudi jireen sanamyada oo waxa weye niman mushrikiina ay ahaayeen fabacata allahu fiihim rajula minhum wa huwa saalix calayhi salaam inay sanam caabudi jireen oo shirki ay galeen ayaa inoo caddaatay marka halkaa waxaynu ka faa'iideynaa mafsadada iyo dhibaatada ay leedahay shirkigu leannahu qoom walba markii ay shirki sameeyaan oo waxa weeye ay dulmi galaan oo ilaahay ay aamini waayaan oo waxa weeye sanamyadii raacaan ayaa la halaagaa oo waxa weeye halaagii ilaahay u yimaadaa oo waxa weeye ilaahay halaagaa markaa haddaba shirkiga in la iska ilaaliyo oo qabuuraha laga digtoonaado oo waxa weeye aad iyo aada la isaga ilaaliyo ayaa qof walba oo muslim lagud la gudboon oo waxa weeye aad iyo aada looga digtoonaado waxaynu kaloo ka faa'ideynaa nabiyullaahi saalex calayhi salaam inuu dariiq walba u maray dacwadii oo aad iyo aad dacwadii u gaarsiiyey oo shirkigii ka naayey laakiin inay ka diideen oo ku taamilo qaadan waayeen oo ka yeeli waayeen ayaa inooga caddaatay oo waxa weye ay diideen inay ka tagaan sanamyadii ayna ugu jawaabeen oo yidhaahdeen qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada hadda ka hor nin fiican baan ku moodaynay laakiin waxa weeye iminka waxaad noqotay nin xun oo ma waxaa nin xun noqday markii aan xaqaydii ku yeeray markii horena nin fiican baan ahaa waa arrin aad iyo aad lala yaabo wey oo cajiiba wey nin markii uu xaqii dadka ugu yeeranaya nin xun noqday markii hore uunan xaqa dadka ugu yeerayna nin fiican buu ahaa bay leeyihiin leanna sababtu waxa weeye shirkigooda iyo waxooda ay ku dhex jireen bay waxay diidayaan in laga hadlo xumaanteeda maxaa naloo sheeg sheegayaa wey oo xumaanteeda maad noo daysid oo faraha ka qaadi wey dadkeenna maanta joogana waa nooca mar alla markii aad xaqa ugu yeertid oo xumaanta ka naayid ayuu wuxuu leeyahay nin lagu xisaabtamayaad ahay oo qabiilku aad iyo aad ugu xisaabtamayeen laakiin khasaaraad noqotay minka nin waxa weye lagu xisaabtama ma tiid waa mahmaada baadilkaa meesha ay ka yidhaahdaan soomaalidu war niyow wadaad wadaadkaaga mooye fiqitolki kama janna tage kaale xumaantana la gal bay leeyihiin oo iska daa waxaan kale oo faraha ka qaado aakhire ha la gaare qaar baa ku odhanaya soomaalida markaas tiraa war miyaada ilaahay ka cabsanayn oo aakhiro dhibaatadaasaa jirtee horta bal hala gaaru leeyahay aakhirada kaannahu waxaa moodaa inuuna rumaysnayn aakhiradii leanno qofka odhanaya horta aakhire ha la gaaro waxa weye macnaha waa qofaan aan rumaysnayn wey waa arrin aad iyo aad u cajiiba qof muslima ah oo ashahaadanaya oo tukanaya oo kuranaya horta aakhira ha la gaaro markaad tiraad ilaahay ka cabso oo aakhiraa jirta oo waa la iscadaabaya oo ciqaab baa jirta waxaan iska daa ayuu wuxuu leeya horta aakhirada hala gaaree hadda reer hebel baan ishaynaaye bal hadda waxa weeye lacagtii qaaraanka keen oo waxa weeye dadka lagu layn lah wuxuu kaloo leeya taasuu kula dagaalamaya kula colaysamaya ilaah yar ay qaar gaarsiiyaan oo ku yidhahdaan hebel qabiilka waa ka saarnay leanna waxa weye lacagtii qaaraanko reer hebel oo dagaalka ayuu diiday qabiilka ka mid maaha war qabiilka waa badda la gala cadaabta lagu gelayo maba rabnee leanno nabiyullaahi saalex waa tuu lahaa maaragtay famaa taziidunanii hayra taksiir wax aad ii kordhinaysaan ma jirto haddii aan ilaahay caasiyo maaragtay yaa iiga gargaaraya faman yunsurunii min allahi in casaytu haddaan anigu ilaahay caasiyo yaa iiga gargaaraya waxaad ii kordhinaysaan ma jirto oo waa khasaare ahayn marka qabiilka naarta lagu gelayo waxa weeye qof walba muslima inuu beri ka noqdo oo banaanka ka mara ayaa haboon oo waxa weeye uu iska badaayoba oo yidhaahdo war waxba iima haysaano orda iga taga waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa qisadan nabiyullaahi saalex calayhi salaam markuu ugu yeeray iimaankii qaarna waa rumeeyeen qaarna waa diideen marka qiib baa rumaysay waana nutaynu soo marnay laakiin agsarkooda intii badnayd waa gaaloobeen marka intii rumaysay waxaa laynooga tilmaamay ninkii la odhan jiray jundac oo waxa weeye aad iyo aad ugu yeeray dadkii dacwada oo nin madaxana ahaa oo dadku jeclaayeen oo waxa weeye laakiin maca alasaf shadiid intii madaxda ahayd oo kale way gaaloobeen oo waxa weeye nebigii ilaahay bay la dagaalameen agsarkoodii marka markay gaaloobeen ayay nebigiina waxay isku dayeen inay dhibaato kasta gaarsiiyaan oo waxa weeye haddee dhaqankoodaaba noocaasa waxa weeye mar alla markii gaaladii ay gaalnimadii ku caddaato ayay haddana waxay isku dayayaan inay markaa haddana ay maaragtay dadkii muslimiintaa dhibaan oo mashaakil ku sameeyaan oo waxa weeye nebigii ay dhibaan oo waxa weeye ayna u hoggaansamin xaqii ayay markaa haddana aad iyo aad isugu dayayaan waxaynu kaloo ka faa'iideynaa oo qisadaan inooga caddaatay nabiyullaahi saalex calayhi salaam inuu dacwadii ka bilaabay altawxiid tawxiidki ilaahay buu ka bilaabay leannahu meel walba waxa uu leeyahay yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru meel walba wa haakada kulu lambiya nebiyadoo dhanna saasay ahaayeen wa hada yadullu ahmiyata atawxiid ahmiyada iyo wanaagga uu leeyahay tawxiidku ayuu kutusayaa in wax walba laga hormarinayo haddaba waxaa habboon likulli daaciya daaci kasta waxaa habboon an yabda'a bitawxiid bidacwatihi tawxiidka inuu ka bilaabo oo dadka tawxiidka iyo caqiidada ka dhiso ayaa haboon weeye oo aad iyo aad loogu baahan yahay waxaynu kaloo ka leanna waxa weeye sababtu waxaynu nidhi haddii qofka tawxiidku hagaago oo waxa weeye asalku waa tawxiidka marka tawxiidkii hadduu hagaago waa kelimadii dayibka ahayd oo ilaahay uu ku tusaaleeyey kalimatin eh, dayiba ka shajaratin dayibatin asluhaa haabit wa farcuhaa fi samaa marka waxa weeye haddii qofku uu la yimaado kelimatu tawxiid oo tawxiidkii uu sugo oo caqiidadiisii hagaagto hadda markaa waxaa hagaagaya oo qofkii uu wanaagoo helayaa waxa weeye acmaashiisii oo dhan baa hagaagaysa haddaba marka si acmaashii u hagaagto baa waxaa la rabaa horta qofku marka hore tawxiidkii inuu sugo oo waxa weeye uu tawxiidkii ku sugnaado ayaa la rabaa hadduu marka tawxiidkii uu wanaagsanaado acmaashii kale waa hagaagaysaa leannahu midna waa asal midna waa farac acmaashu waa farci wey laakiin asalku waa tawxiidka iyo caqiidada wey haddii marka tawxiidkii hagaago farci way hagaagayaa markaa oo waa mirihii tawxiidka weeye acmaashu waxaa kaloo inooga sugnaatay oo aynu ka faa'idaynaa qisadan nabiyullaahi saalix calayhi asalaam xadara ummatahu bikufri nicmati illah nicam illah nicmada ilaahay in lagu kufriyo ayuu uga digay oo wuxuu amray daacada ilaahay inay qaataan wuxuuna kaloo ka nahayey idaacatu ahli lmacaasi in nicmadii ilaahay lagu kufriyena wuu ka digey in waxa weeye la adeeco dadka caasiga oo macaasida samaynayana ha adeecin inuu yidhi oo wuxuu ku yidhi waatuu ku lahaa maaragtay atutrakuuna fi ma haahuna aaminiin fi kul maaragtay ilaa qowlihi tacaala walaa tudiicuu amra almusrifiin aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun haddaba taas waxay kutusaysaa marka in qofku aad iyo aad uga digtoonaado qofka muslimka ah in nicmada ilaahay lagu kufriyo leannu nicmada ilaahay haddii aad ku kufridid waxay keenaysaa ciqaabti ilaahay inay kugu soo degdegto inaan la adeecin dadka macsida iyo dhibaatada wada iyo fasahaadkana ayaa loo baahanya oo layska iska ilaaliyo wataxdiiru canhum in la ysaga digo oo la yidhaahdo war dadkaa dhibaatada wada iyo fitankaa adeecinina oo waxa weeye fitnada iska daaye maanta waxa laynagu halaagay haddaynu soomaali nahay waa fitnatulqabiil wey fitnatulqabyaala qabiyaaladda iyo qurunka iyo waxaad laysku laynayo oo fitankaa in aad iyo aad looga degtoonaado ayaa habboon oo qofku uu bannaanka ka maro waxaa inooga caddaatay oo kale oo faa'idada aynu ka soo qaadayna sideedaad waxa weeye nabiyullaahi saalix calayhi salaam wuxuu qoomkiisi ugu yeeray inay ilaahay u toobad keenaan hadday ilaahay u toobad keenaan oo rumeeyaan ilaahay inuu u dembi dhaafayo u ballan qaaday siduu ulahaa lahaa wastakfiruuhu fastakfiruuhu humma tuubuu ilayh ina rabbii raxiim ina rabbii qariibun mujiib ay macnaha wuxuu xusuusiyey oo uu tusay ahmiyadda iyo wanaagga ay leedahay altawbatu ila allah wa likulli muslim an yatuuba ila allah ilaahay in loo toobad keenaa habboon oo aan waxa weeye qofku uunan macaasida uuna joogtayn kullu ibni aadam khata wa khayru lkhaaaina tawaabuun qof aan dembaabayn ma jiro qof walba dembi waa gelaya laakiin waxaa la rabaa markii aad dembigii geshid inaad ka soo noqotid akhi lmuslim wa lmuslima oo aad iska daysid maaragtay xumaanta aad kusii soconaysid oo waxa weye aad ilaahay ka cabsatid ayaa loo baahan yahay leannu macaasida oo la joogteeye waxay keentaa halaag iyo waxa weeye caradi ilaahay laakiin qofku hadduu inta dembi ku dhaco ilaahay u toobad keeno ilaahay waa ka toobad aqbalaya weye waxaynu kaloo ka faa'idaynaa faa'idada sagaalaad aynu ka soo qaadanayna waxa weeye bayaanu wuxuu inoo bayaanisay qisadaan inoo caddaysay sharka iyo dhibaatada ay leedahay taqliidu alaabaa'i walajdaad qiso walbana waa nooca dhibaatada ay leedahay in aabayaashii iyo la taqliidiyo iyo dadkii horaan ka soo gaarnay mashaakilka ay leedahay ayaa halkaa ka garanaysa leannahu jawaabtood oo dhan waxay ahayd nebiga ay ugu jawaabayeen atanhana maa nabud an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wa inanaa la fii shakin mima tadcuuna ilayhi muri ma waxaad naga nahiyeysaa wixii aabbayaashay ay samayn jireen inaan samayno aabbayaashay inaan raacno war aabbaha hadduu naa aaday oo waxa weeye meel daran uu waxa weeye ku socday ma meel daran baad u raacaysaa waxa weeye dariiqii uu aabbahaa maray horta waa inaad miisaanka sharcigaa saartaa qofku ma aha mar walba inuu aabbihii iyo awowgii deliishado waxaa loo baahan yahay inaadan oran sidii mushrikiintii innaa wajadnaa aaba'ana calaa ummatin wa innaa calaa aathaarihim muhtaduun waa inaadan oran ee waa inaad dhahdaa horta dariiqii aabbahaa maray haddii aad garanaysid miisaanka sharcigaa saar miisaanka sharcigaa u fiiri haddii aabbaha uu dariiq fiican ku taagnaa xaq uu ku taagnaa caqiido saxiixa tawxiid saxiixa camal saalixa dacwo saxiixa hadduu dadka ugu yeerayey ku soco laakiin hadduu aabbaha uu dariiq khaldan ku socday bidca dadka ugu yeerayey shirki dadka ugu yeerayey haddama aabbahaa baad daba gelaysaa marka leannu aakhiro markii la tago cid ilaahay kaa yeeli mayo anigu aabbahay baa raacay leannao laguma amrin inaad aabbahaa raacdid ee waxaa lagu amray nebi maxamed inaad raacdid calayhi salaatu wasalaam marka haddaba dhib bay leedahay taqliidul aabaa in la iska ilaaliyo weeye dadkeenna maanta joogana waa nooca aad baynu ugu badannahay qof baa waxaad leedahay war qadrigan aad ku dul dawaafaysid iska da war iska daa qabuurahan aad baryaysid war awliyada aad baryaysid faraha ka qaad markaasuu wuxuu ku leeyahay ma hebel baad ka cilmi badan tahay ma shiikh hebel baad ka cilmi badan tahay oo waxa weye waxay ku oranayaan waxaan bidcada idinku aad sheegaysaan ood leedihiin kulla bidcatin dalaala weligeya ma aanu maqal culummadii hore aanu la joogi jirnay ma sheegi jirin sheikh hebel baanu arki jirnay oo weligeya kama aanu maqal war haddee sheikh hebel hadduunan xaqay kuu sheegin lagana yaababa inayna soo gaarin xaqu ma daliil waxaad uga dhiganaysaa sheikh hebel kama maqal waa arrin aad iyo aada u khatara weyn waa in la iska ilaaliya marka taqliidu alaabaa walajdaad aakhire markii la yimaado waxaa imaanaysa yowma yafiru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa saaxibatihi wa bani likuli imri'in minhum yowmaydin sha'nu yugnii aabbaha waad ka cararaysaa aakhiro hooyadaa waad ka cararin aabbaha walaashaa walaalkaa waad ka cararin wiilkaagii waad ka cararin ilmahaagii oo dhan xaaskaagii waad ka cararin taada ayaa aakhiro mashaakil kugu noqonaysa oo kugu filan marka uma baahnid maanta inaad deliishatid oo aad isku dhejisid innaa wajadnaa aabaa'ana wax ay ku taraysa ma jirto walaa taziru waasiratun wisra ukhraa haddaba qof walba ha ku dadaalo inuu tiisa ka fekeree aabbahay baa saa samayn jiray wax ay qaymaahu leedahay ma jirto hadduu aabbaha wanaagsanaa ilaahu khayrka u ziyaadi dheh hadduu khalad ku socdayna ilaah u dembi dhaaf leh hadduu nin muslima ahaa haddii kalena waxa weeye banaanka ka mar faa'idada tobnaad oo ka soo qaadanayno waxa weeye waxay inoo caddaatay qisadaani inoogu jirta aadaabu daaciya qofka daaciga noqonaya oo dadka xaqa ugu yeeraya aadaabta laga rabo ayay aayaddaani inoo caddaynaysaa oo waxa weeye qisadaani inoo kaala dhigtay oo inoo caddaysay leannahu waxa uu ku leeyahay nabiyullahi nuux calayhi salaam nabiyullahi saalex calayhi salaam markay caayeen wax walba ku sameeyeen kama uu caroon xaqiibuu ugu yeerayaa muhiimadiisu waa inay noqotaa qofka daaciga sidii ambiya nebiyadii ay ahaayeen xaqooda iyo waxa weye inay xaqa qofka ugu yeeraan ayay ku fekerayeen ee iyaga wax walba oo la yidhaahdo khalad kastoo loo geysto ma qaymaynaynin sidaa daraaddeed ayay caaisha iyo waxay leeyihiin markii laga warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam weligii nebigu naftiisa uma xanaaqin oo waxa weeye haddii la caayo haddii wax walba lagu sameeyo isagu naftiisa uma aargoosan jirin laakiin xaqa ilaahay haddii lagu tunto waa xanaaqi jiri haddaba nabiyullaahi saalix saasoo kale markay yidhaahdeen waad inaad wareersan tahay baanu u maraynaynaa oo aada waxba kala ogeyn ayuu wuxuu yidhi qaala yaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi wa aataanii raxmatan min e, e, e, minhu raxmatan faman yansurunii min allahi in casaytu haddaba halkaa waxaad kaaga garanaysaa marka oo kaaga caddaanaysa lutfiga iyo tartiibta iyo naxariista iyo waxa weeye inuu u dabacsanaatid dadka aad dacwada ugu yeedaysid baa la rabaa ee aadan ku ad adkayn oo waxa weye aadan dadkii mashaakil ku samaynin xanaaq looma baana ninka daacigaa ah waa inuu xanaaq ka dheeraado ouna marnaba xanaaqin oo mar walba uu noqdo nin dabacsan waa si ilaahay uu ku lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam walow kunta faddan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddii aad tahay mid aad adag oo waxa weeye xanaaq badan way kaa yaaci lahaayeen saxaabada xabadi kama harteen kulligood waa kaa carari lahaayeen laakiin ilaahay ilaahaygi subxaana qaadirkaa fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum naxariistii ilaahay ayaad marka ugu dabacsanaatay wey haddaba waxaa la rabaa qofku inuu nebiga ku daydo calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illah uswatun xasana nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa inoogu sugan ku dayasho wanaagsan qofkii doonaya inuu daaci noqdo oo doonaya dadki inuu khayrka ugu yeero inuu khayrka ugu yaraa rabaa laakiin ma aha macnaheedu xumaantii ay ku jireen baan u daynaya oo waxa weeye waan ka xishoonaya waan ka aamusaya kama nahiyayo taasi ma aha dabacsanaan iyo wanaag wixii munkara waa in la nahiyo oo dadka laga nahiyo laakiin bidariiqo wanaagsan oo dabacsan oo waxaa looga nahiyinayaa ayna dadkii xanaaqaynin mashaakil u arkaynin oo aad u dabacsan ayaa loogu yeerayaa oo waxa weeye dadka looga dhaadhicinaya faa'idada koob iyo tobnaad aynu ka soo qaadanayno waxa weeye wuxuu inoo caddaysay qisadaani ee jawaabtii gaalada inay iyo mushrikiintii inay kulligood nebi kasta sidii ay ugu jawaabayaan sidii nebi nuux ay ugu jawaabeen bay kuwaana ugu jawaabeen nabi saalex nebi huud saasaa loogu jawaabay nebi shucayb saasaa loogu jawaabaya nebi maxamed saasaa loogu jawaabay kulligood saasay ugu jawaabeen qowlkooduna wuxuu kulligood wada ahaa inamaa anta min almusaxariin waad sixran tahay ama saaxir baa tahay faalalow baa tahay gabayaa baa tahay majnuun baa tahay waad waalan tahay intaasay isku daba dhigayeen nebigana intaba waa ku yidhaahdeen oo waxa weye intaasoo dhan waxay kutusaysaa axmaqnimadoodii iyo waxa weye inayna waxba kala garanaynin ayay kutusaysaa waxay kaloo odhanayeen bashar baa tahay ma qof bashara ayaa meleg maa melegna loo soo diro oo waxa weeye see adigagaan aanu kuu jeedno oo daciifkaa oo aan waxba kala ogeyn see rasuul lagaaga soo dhigay waa arrin aad iyo aad u cajiiba marka waxa weeye allahu aclamu xaysu yajcalu risaalata waxa weeye ahum yaqsimuuna raxmata rabbi ma naxariista ilaahay iyo raxmadda ilahay miya iyagu gacanta ku hayaan oo qaybinayaan ilaahay qofkuu doono isagaa rasuul ka dhiga kuu doono nebi isagaa ka dhiga kuu doono isagaa daaiy daaci ka dhiga qof walba ilaahay wuxuu la doono ayuunbuu siinayaa ilaahay baa laga baryaaye ma aha in waxa weeye qofkii lagu ceebeeyo see adigeegaan aan kuu jeedno rasuul lagaaga dhigay faa'idada markaa kale oo ku xigtaa oo koob iyo labiyo toban waxaynu ka soo qaadanaynaa inay maaragtay markii ay beeniyeen rasuulki ilaahay ayay haddana markaa waxay weydiisteen mucjisadii mucjisadii markii la siiyey oo lagu imtixaamay imtixaanan lahum ayaa lagaga dhigo waa lagu imtixaamay laakiin waxa weye markii lagu imtixaamay oo ay beeniyeen leanna waa tu ilahi lahaa inaa mursilu naaqati naaqata fitnatan lahum inaa mursilu naaqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir waa tu ilaahay yidhi hashe waxaan ugu diraynaa markay weydiisteen imtixaanan lahum leannu iyagaa dalbaday marka markay dalbadeen ayaa iyagiina lagu imtixaamay oo waxa weye xujo lagaga dhigay oo waxa weeye mashaakil ay ku noqotay oo qalbigoodii yeeli waayey leannahu qofka ilaahay mucjisadiisa ku rumayn waayo koomka saaran awooddiisa iyo quwaddiisa iyo cirkaa iyo dhulkaa ku rumayn waayey hadda waxa weeye hal loo soo diray ma rumaynayo wey sidaa daraaddeed ayaa maaragtay la halaagay markaa iyagiina oo waxa weye halaag ku dhacay waxaynu ka qaadanaynaa midda saddex iyo tobnaad nabiyullaahi saalix calayhi salaam qoomkiisii inuu uga digay oo u caddeeyo oo yidhi war hashaa haddii aad taabataan daliil bay idii tahay oo waxa weeye daliil cad weeye oo waxa weeye aayad ii ah oo ida tusaysa inaan run sheegayo haddaad isku taabataanna ilaahay waa idi halaagaya ilaahaygi subxaana qaadirkaa waa ila waa idi ee ogaada hashaa bannaanka ka mara laakiin intay beeniyeen oo mucjisadaa beeniyeen ayay kibreen oo ku gaaloobeen siduu ilaahay u lahaa caqaru naaqata wacatow can amri rabbihim way ku gaaloobeen marka markaasaa iyagiina la halaagay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa markay dalbadeen iyagu ay hashii diideen oo waxa weye ay hashii dileen inay haddana cadaabkii dalbadeen oo waxa weye markaasay cadaabkii haddana dalbadeen oo yidhaahdeen eh, ya saalix itinaa bicadaab eh, bima taciduna in kunta min almursaliin noo keen bay yidhahdeen haddana cadaabka marka maba rumaysnaba bal dadka la tusay oo dhagax halkaa buur dhagax saaran laga soo saaray hal nool oo waxa weeye dhalaysa oo waxa weeye markay dhashana caanasaa u sii daynaysa oo rumayn waayey oo cadaabkii sii dalbanaya haddaba qom ilaahay halaag la maagay waxa weeye khatama allahu calaa quluubihim wey qalbigoodii ayaa ilaahay daboolay oo khayrba geli mayo siduu nebiga calayhi salatu salaam xadiis saxiixa u lahaa qalbiyadu qofku markuu bilow aadmiga ahi uu dembi galo oo waxa weeye uu macaasi ku dhaco qalbigiisa ayaa waxaa lagu dhigaa bar madow bartaa madow markii lagu dhigo haddii uu ka toobad keeno waa laga tiraa oo waxa weye waa laga dhaqaa haddii uu ka toobad keeni waayo oo dembi kala galo bar kalaa lagu daraya ilaa waxa weeye ay dunuubtii inta ka badato qalbigiisii oo dhan uu daboolmo oo madoobaado sida waxa weeye eh, waxa wax lagu karsado oo kale kirliga iyo oo kale oo madow intuu noqdo oo waxa weye aan xataa laa yacrifu macruufan walaa walaa yunkiru munkaran ilaa ma ushriba min hawa khayrba geli mayo marka oo wax khayraba ay geli waayaan ilaa waxa weye wixii hawadiisu ay ogolaato mooye hawadiisa markaa raaca waxaynu kaloo ka faa'ideynaa eh, ninkii ashqa annaasi rajulaani labada ugu khayr daran bilow aamniga oo yowmalqiyaamo ugu khayr daran inay yihiin ninkii hasha dilay oo la odhan jiray qudaar ibnu salif iyo ninkii caliy ibni abi qaalib dilay oo cabdiraxmaan ibni muljim la odhan jiray oo khawaarijta ahaa labadaa nin ayaa ugu khayr daran bilow aamniga maalinta yowmaalqiyaamaha oo naarta ugu xungelay faa'iidada eh, iyo toban oo aynu ka soo qaadanayna waxay tahay markii ilaahay uu halaagay qoomka oo uuna waxba ka reebin oo gam uu ka dhigay xataa waxa weeye ninkii xaramka ku jiray oo abiriqaal la odhan jiray ilaahay intuu xaramkii ka soo saaray ayaa haddana markaa isagiina la halaagay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa oo sideed iyo toban ah leannu sababtu waxay tahay intaynu taa ka gudbin dulmi baa meesha la laisku halaagayey dulmigii wuuna kula jiray marka kulligood waa la wada halaagay leanno caqiidadooda ayaa keentay in la halaago oo caqiide xumadooda ayaa ku kaliftay inay mashaakilkaa ku dhacaan waxaynu kalow ka faa'ideynaa faa'idada sideed iyo toban oo waxa weeye nabiyullaahi nuux nabiyullaahi saalix calayhi issalaam iyo intii rumaysay ilaahay waa badbaadiyey siduu u yidhi qawluhu tacaala falama jaa'a amruna najaynaa saalixan waaladiina aamanuu macahu biraxmatin mina wa min khizyi id ina rabbaka huwa alqawiyu alcaziiz ilaahay waxau yidhi fi suurati huud nabiyullaahi saalix calayhi salaam iyo intii rumaysayba waan ka badbaadinay ciqaabtii iyo cadaabkii iyo waxa weeye dadkaa ku dhacay ilaahay wuxuu yidhi waan ka badbaadinay leannahu waxa weeye ilaahay bay rumeeyeen mar hadday ilaahay rumeeyeenna nebi kasta ilaahay saasuu qisadiisa ku gebagabeeyaa isagii iyo intii rumaysayba ilaahay inuu badbaadiyey intii kalena inuu halaagay oo waxa weeye uu baabah ka dhigay ayuu ilaahay qiso walba ku caddeeya waxaynu kaloo ka faa'iideynaa ugu dambayntii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada ka nahiyey in la galo meeshii waxa weeye masaakin aladiina dalamuu nimankii reer thamuud meeshii ay degenaan jireen markuu nebigu soo maray guryahoodii in la galo nebigu waa nahiyey in waxa weeye cuntada biyihii lagu karsado biyahoodii cuntada lagu karsado oo ceelashii ay ka cabbi jireen nebigu waa nahiyey taasina waxay kutusaysaa ummadihii la halaagay oo dhan meelihii lagu halaagay inaan dalxiis loo tegi karin inaan waxa weeye eh, lagu soo wareegi karin oo waxa weeye banaanka in laga maro oo waxa weye ilaahay laga magan galo dhibaatadii ku dhacday inay kugu dhacdo oo kale wa akhiiran ugu dambayntii marka eh, waxaa wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan in lagu in lagu fekero qisaskan oo waxa weeye qiso walba inuu qofku markuu aad iyo aad ugu fekero kitaabka qur-aankaa markuu akhriyayna uu aad iyo aad u dhuuxo oo waxa weeye uu ku fekero dadkaa dhaalimiintaa wixii halaagay iyo asbaabtii ay keensadeen oo aynu niri asal waxa u ahayd asbaabta alkufru waalmacaasi shirki iyo kufri iyo gaalnimo iyo macsi inay asal u ahayd ayaynu waxa weeye caddaynay inaan la raacana fii itibaaci alxaqi xaqa in la raaco ayaa loo baahan yahay wa fiihi targiib lilmu'miniina wa ana alcaaqibata litaqwa waxaa qisadan ku jira oo waxa weeye ay ku caddahay targiib dadka wanaagsan in lagu boorinayo oo la jeclaysiinayo ayna jeclaysiinayso inaynu waxa weeye ilaahay rumayno oo iimaankii la nimaadno iimaan saxiixa oo waxa weeye aynu ilaahay ka cabsanno waalcaaqibatu litaqwa dadka cirib dambeedka leanno adduunkan wax yar weeye waa laga dhimanayaa qof walba waa dhimanayaa laakiin waxaa guulaystay oo wanaag helay qofkii aakhire ilaahay uu janno geeyo allahuma ijcalnaa min ahli aljanna qofkii marka ilaahay uu janno geeyaa guulaystay ee waxa weeye adduunkan wax yar weeye waana laga tegayaa waxay dhibaatadeeduna waa wax kooban weye waxa ugu badan oo lagugu samayn karo waa in lagu dilo weye nafta lagaa qabto mar walbana waa dhiman lahayd oo qofku waa bilo-aamin waa dhiman lahaa laakiin in ilaahay laga magan gala ayaa wanaagsan fitanka oo ilaah hana imtixaamin la yidhaahdo oo waxa weye fitanka laga magan galo leannahu qofka intii la imtixaami lahaa oo fitan uu geli lahaa geerida ayaa ka wanaagsan fitanku aad bay uxun tahay wa akhiiran ugu dambayntii intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa marka qisadan qisatu saalix calayhi salaam wax alla wixii khalada oo iga yimid oo aan ku sheegayna ilaahay baan uga toobadkeenayaa ilaahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin wax alla wixii eh, saxa oo ansaxayna ilaahay baan ku maadinaya oo ugu naqayaa aan ka dalbayaana ilaahay inuu ii ziyaadiyo eh, siduu ilaahay u yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waqul rabbi zidnii cilma ilaahay ii ziyaadi ayaan leeyahay leanno ilaahay baa yidhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid qofku hadduu ilaahay nicmo markuu siiyo ilaahay uu ku maadiyo oo ilaahay ka baryo ziyaadana ilaahay waa u ziyaadiyaa haddii uu maaragtay ku kufriyana hadde waxa weeye ilaahay cadaabtiisu waa adag tahay waa khatar weyn wax alla wixii marka khalada ilahay baan uga toobadkeenaya wixii saxana ilahay baan ku maadinayaa qof walba oo khalad ku arkana waa u banaan tahay in uu maaragtay iga naseexeeya ayaa ka rajaynaya oo waxa weeye addiinu naseexa si aan khaladkaa uga noqdo wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin